cisiiya shaarafci heeda hohoyaday شرفيه الدهوية kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel baa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka kaanen u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiib yaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed eed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid ah si guud waxaan ugu eegi doonaa xaaladda waddanka turkiga iyo xaaladda waddanka siiriya dhulgariiro ayaa ku dhuftay weli gurmad ayaa ka socda labada waddan dhismooyinka dumay hoostoodana dad ayaa laga soo saaraya dadka la soo saaray cayaaryahan ayaa ka mid a ah. waxaa sidoo kale leehaynaa sida warbaahinta wax uga qorayso dad weli cod ka soo duubaya ama ka soo hadlaya dhismooyinka dhulgariirka ku dumay tirada khasaaraha nafeed uu geysteen ama ay geysteen dhulgariiradaasna waa ay korortay turkigase maxaan ka naqaanaa waa xubintan wax ka bara wadamada caalamka ee toddobaadkan waxaa sidoo kale barnaamijkeena qaybka ah warbixin sheegaysaa sababta dhallinyaradu inta badan ay ugu biiraan ururada hubaysan ee afrika ka dagaalama qaramadii midoobaha soo saartay warbixintaas xubnihii joogtada inoo ahaa barnaamijka qaybi ka yihin kaalinta suugaanta ku soo dhawaada mar kale kulanka keene halkii kama dhaaqaaqo dhidibaa waasan

wadoodhilaayo dhibicdo ku hayse wadoodhilaayo dhibicdo ku hay dahdiloyahaan intuu laaniisaaga dhegay waa sidaa dhilooyahaan intuu laaniisaaga dhegay kol hadduu dhab naga yahay kala dhuumaan mayne waagaa dharaar noqon codka macaan fanaanada ilaah naxariistay xalimo khaliif magool ayaa ku luqeynaysa heestan dhaba jaceylka barnaamijkana kulanka keenan ayay daafur noogu tahay ishii bugtahay ku bikacso war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmasho tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday timahadaabidkaha ku noolo caawiya barnaamijka kulanka keena dhegeysanaysaan saaxiibyaal idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo siddeetanka waxaa sidoo kale naga dhegeysanaysaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo buggana radio kulmiya dot com idaacadaha wadan iyo xogmal ayaa sidoo kale saaxiibyaal aad nagala socotaan iyo sidoo kale idaacadda kale f m ee mareykanka ku taala qeybaha hore ee barnaamijkana kulanka keenan ayaana mareynaye haddii aan eegno markana magaalada laascaanood waxay kamid ahayd ilaa shalay wararka ugu waaweyn ee warbaahinta caalamkii ku guduhuba sida gaarka u hadalhayeen waxaana jira eh, dagaal ayaa shalay magaaladaasi ka dhacay oo u ciidanka somalilan iyo dad deegaanka oo is oo magaaladaasi kula dagaalamay ciidamada maamulka somalilan maanta mar kale ayaa odayaashu ay ka shireen magaaladaasi go kale hor leh ayaana lasoo saaray iyadoo la sheegay maantana sidaasoo kale in eh, mar kale ee dagaal ama iska horimaad uu ka dhacay magaalada gudaheeda oo magaalada laascaanoode shalay warbaahintu waxay sheegtay ilaa iyo dhowr qof ama kontomeyo qof dad gaaraya in dagaalkaasi ay waxyeelo kasoo gaartay si dhinaca kale somalilan waxay sheegtay in ay sii daayeen maxaabiis u dhashay deegaanka oo lagu qabtay dagaalkaasi laascaanood ka dhacay qoraal kooban oo soo saaray wasiirka warfaafinta ee somalilan saleebaan cali koore ayuu wuxuu ku yidhi ciidamada ee qaranku oo ku jira buuli iska difaacida weerarada kaga imaanaya kooxaha argagixisada waxaay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo isugu jira buuli argagixiso ciidanka b s f ee puntland iyo dad deegaanka ah oo lasoo qaday xukuumaddu waxay sii daysay buuli maxaabiistii u dhalatay deegaanka kuna dhaawacmay dagaalka ka socda laascanood oo eheladooda lagu wareejiyey sidaas ayuu qoraalkiisa kooban ku sheegay dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay gaar ahaan xukuumadda federaalka ee soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo sheegay ama shir jilaad ku qabtay maanta magaalada muqdishona waxa uu sheegay inay ayiidayaan siduu hadalka u dhigay go-aanadii ka soo baxay shirkii cuqaasha laascaanood ay ku yeesheen magaalada laascaano dowladda soomaaliya waxay si dhow la socotay shirarkii wadatashi ee ka socday magaalada laascaanood ee gobolka sool toddobaadyadii u dambeeyey oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay waxayna dowladdu ka xun tahay oo aada uga xun tahay dagaalada halkaasi ka dilaacay ee geysanaya khasaaraha nafeed barakaca ummadeed iyo burburka hantiyeed sidaasi awgeed dowladda soomaaliya waxay halkan ka caddaynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada laascanood namber kow dowladda soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada ka soo cusboonaatay laascanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxaysa dad soomaaliyeed oo walaalo ah degaan iyo dhaqan wadaaga dhibka u dhexeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona labo dowladda soomaaliya waxay adkaynaysaa in xalka xaaladda laascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka waddo kasta oo kalena ay uga sii darayso saddex dowladda soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horay loo soo tijaabshay kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah sidaas awgeed waxay dowladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas-uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wadaxaajoodka arrimaha laysku hayo afar dowladda soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadi'da dastuuriga ah ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tandadeed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna dowladdu ayadoo ka duulaysa mabda-a soo dhoweynaysaa rabitaanka iyo go-aanada dadka reer laascanood shan dowladda federaalk soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada laascanood lix dowladda soomaaliya waxay dadka soomaaliyeed iyo hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamigaaba ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdega la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee laascaanood ka soo barakacay ugu dambeyn dowladda soomaaliya waxay culimmada iyo odayaasha dhaqanka ee samajeclaha ugu baaqaysaa inay kaalintooda ka qaataan deminta colaadda ka soo cusboonaatay laascaanood iyo xaaladda jirta iyo in xaaladda jirta lagu dhammeeyo isqancin iyo wadahadal wabilaahi towfiiq codkaasna wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi wuxuu ka hadlayay xaaladda magaalada laascaanood sidoo kale waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay inuu ka xun yahay in mar kale soomaaliya xilligan la joogo uu dagaal ka dhaco islamarkaana awoodda isku dayo in qori caaradiis lagu xaliyo wuxuu sidoo kale codsanayaa madaxweynuhu in wadahadal lagu dhameeyo xaaladda ka taagan magaalada laascaanood sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday iyana xaaladda kale ka taagnayd magaalada garowe Eh, saakay waxaan fariintan usoo usoo diyaariyey u gudbinayaa eh, dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa dalka iyo dadkaba sidii loo nabadayn lahaa nabad laga shaqeyn lahaa waxaan rabaa si gaar ah inaan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada laascaano dhibaatada magaalada laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in horo badanna waan ka dignay waana ka hadalnay haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meeshaa ku dhintay qoyskii dadkii kale odayaasha ahaa dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan allah naga siiyo inta ku dhaawacantayne muxuu allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in soomaaliya meelo ka mid ahay weli qoray laysu qaato arrinta laascaano iyo sool iyo sanaag hadda ka hor dhowr maraan ka hadlay mawaaqifta dowladda federaalka iyo aragtidayda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aana waxweyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah wiil iyo abti ah waa dad maxaanku irahdaay eh, inan iyo sodogiis iyo inan saydigiis ah dad isdhalay isdhex degay isla dhasha waay waxaa isku haystaane marka jir naceeb iyo dad naceeb maahana waa siyaasad eh, horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi sool ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasada guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuuaha sool iyo sanaag ay ku dhex jiraan sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayah waa ka xunahay raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa qore lagu xaliyana suurtagal maaha rabitaanka dadka hala ixtiraamo qoryaha hala dhigo xabadda hala joojiyo eh, hala wada hadlo miiska wada hadalka hala isugu yimaado hala wada hadlo dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda haddaan ahay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlaayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasha jecelba inaan aniga garab taaganahay u safro tuulo tuulada ugu fog hadday tahay inaan tagaan diyaar u ahay laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanaya qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansalaano oo aan nabadaan aan ka dhalinay aan dhahnoon xabadka isku saarno waa laga yahay balaayada bootin bakayle ayay leedahay ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin beri inaan xabadka isi saarnay inaanoo hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeena iyo xabaalaha dushooda yaanan ku heshiinin dadku intay nool yihiin aan heshiino ha la joojiyo maamulka cidda sheeganaysa cidda odayaasha dhaqanka ah culamaau diinka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato colaada laascaano siima soco karto lamana aqbali karo ha la joojiyo miiska wadahadalka laisugu yimaado dowladda federaalk waxay diyaar u tahay inay fududayso ka qayb gasho kaalmayso haddii toos dadka hadda ay colaadu dhexmartay u wada fariistaan arinta waxaa ka socda laascaano waa aragti siyaasadeed aragti siyaasadeedna qoran kuma xadhisanto xalkeeda qoray kuma yimaada kan raba iyo kan diidanbo xalkeeda qora kuma keeni karaan halaisu yimaado ha la wada fariisto mar walba horaan uga shaana mushkiladda eh, ka jirta sool iyo sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arinta midnimada arinta midnimadana anagu go-aanay naga tahay xoog inaan ku raadino ma doonayno nabadaan rabnaa inaan ku raadino dadka rabitaankiisana hala dhowran leenahay meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata maaha dadka soomaaliyeed ma qabato dadka deegaanka guud ahaanna ma qabato hala joojiyaan ku baaqaynaa mar kale culamaa udiinka iyo odayaasha dhaqankane ayagaa deegaanadaasoo dhanba nabadeeda weligood ka talin jiray nabadda ha ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka ku leh ama kuleh maxaanku rahday raadka kulane la hadlaano ha joojiyaano wiilasha qoryaha laga qaado ha la damiyo colaada intaas soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaada ka jirta hala joojiyo xumaanta hala joojiyo nabadda ha lagu baaqo lama aqbali karo dhiig kale oo soomaaliyeed oo daata wax la aqbali kara maaha meel kasta ha joogo sabab kasta ha lasoo waxeeya haddiina markaas aanan lagu difaacaynin diinta iyo dalka iyo dowladnimada laakiin reer hebel iyo degaan hebel iyo koox hebel sidee warkeyga u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma doonayno muxuu ahaay xalkuma noqde ha laga yimaada leenaha walaalayaal meeshaas waxaa kaloon iyada halkan rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha eh, reer puntland iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta iyo maamulka dowladda meesha ka jirtaba ayagana waxaan ugu baaqaynaa nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanaysa meelo khafiif oo sahsaalanay ka bilaabataa meelo fogay ka bilaabata dalkaas iyo dowladdaas iyo deegaankaas reer puntland nabaday weligood haysan jireen nabadii inay haystaanaan la jecelnahay ayaguna waxaan ugu baaqaynaa in arinta wadahadal lagu dhammeeyo odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waanu ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arintaas in nabad lagu soo xaliyo arinta nabad lagu xaliyo dowlada federaalk soomaaliyana sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabadaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacidayno ma taageerayno raalli kama ahin in mushkiladaha na dhex yaala in qoryo aan isu qaadino ku xalino kuma xali karno nooguma xalismayaan baraan heshiinaynaa ilaan meelan kala aadayna maleh xabaalaha korkooda ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino degaanada dhan intaasaan ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wadahadalaan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma necbin waa siyaasad siyaasadana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa keliya uu ku yimaado waa dariiqa dimuqraadiga ah oo in la wada hadlo ah ha la wada hadlo annagoo dhaqankeena suuban ilaalinayna diinteena ilaalinayna dadkeennana u turayn aad iyo aadaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu codkaasna waa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ka hadlayay xaalada ka taagan magaalada laascaanood magaalada muqdisho haddaan dib ugu soo laabanana wax badan ayaa maqasheen in ciidamada dowladdu ay dilal geystaan oo weliba ay u geystaan dad shacaba ama wada mooto bajaaj ha ahaado ama dad kaloo shacab ahaadee arrintaasi waxaa ka hadlay maanta taliyaasha ciidamada booliska iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali shuute oo ka hadlayay kulan gaar ah oo booliska uu soo qabanqaabiyey wuxuu ku sheegay in hadda kadib aysan dhici doonin lasii daayo askari qof shacaba dilay ayaantan waxaa magaalada laga joogi waayey dil ay ciidamada kula kacayaan dadka shacabka ah aa laga joogi waaye waxaan rabnaa arrintaasi horta inay noqoto arinta koowaad oo hortabinta ku leh ayaan rabnaa buuggana inaad ku qoratidaan rabnaa kaligaana maahee waxaan ballan qaadaynaa in aan si dhow oo adag kuula shaqayno si loo joojiyo daadinta dhiigga shacabkaa si loo joojiyo inaan aad kuula shaqayno oo si dhow kuula shaqayno aan ballan qaadaynaa dhinaceenna intaa kadib garsoor ciidan ahaan waxaan caddaynaynaa in ay bilaabatay fulinta xukunnada ay maxkamaduhu maxkamaddu hore u riday oo toogashada la xidhiiray arrintaasi oo ah in toogashooyinka la fuliyo waa xirsi furtay wayna soconee ilaa laga waayey in qof muwaadin ah si bareer ah loo dilo waa wadaynaa macnaa arrintaasi in la ogaado oo horta dadka arrintaas arrin cad ay naqato ay bulshadu ogaataan rabnaa intaa kadib waxaan rabaa askariga soomaaliyeed inaan mid u sheego askarigu waa qof qaali ah oo qiimo badan wuxuu huwan yahay sharafka dowladnimada haybaddii dowladnimada ayuu ayuu huwan yahay wuxuu hubay waa wakiilka dowladda askarigu waa astaanta iyo maxaa la yidhaahdaa calaamadda dowladnimo ku dhisan sharci iyo kala dambeyn askariga qiimahaas leh oo noocaasa marka marka uu wax dilo oo oo dil geysto waxay ka dhigan tahay in ay dowladdii wax dishay ka dhigan tahay arrintaasi waxay dhabarjab ku naqanee oo mushkule ku naqanee kalsoonidii ay dadka shacabka ku qabeen dowladdoodii waxay halis ku naqanee aaminaadii dadka iyo dowladda ka dhexaysay sidaas darteed marna ma ogolaahayno in shacabka askartu ay shacabka u laayaan si baryanti ah oo si bareer ah oo macnodarra ah u dilaan ma ogolaahayno waa ka digaynaa dhiigga shacabka haddii askarigu loo xil saaray ilaalinta amniga uu ku xadgudbo sharcigii askarinimada oo asaga si bareera ah qof u dilo annaga waxaa waajib ku ah nagu ah inaan si deg deg ah tilaab uga qaadno tilaabtaasni waa in la toogtaaho la qisaasaho wuxuu sameeyey lagu sameeyaa qabiil iyo nabadoon iyo siyaasi iyo cid kale toonna kaama badbaadin karto qof muwaadin ah dhiiggiisa inaad si bareera u daadiso waxaan rabnaa inaa arrintaasi goosdambeedka ay ku qabsadaan askarta in marka aad shaqada u taagan tahay oo qofka uu shaqaynayo ciidanka ah oo uu hawshii qaranka haayo oo uu hubaysan yahay qoraga uu wata inuu ka adkaadaan rabaa inuu qoriga hubka uu haysto xabado kusoo cabaysto uu ammaankii inta furo dhuunta qoriga xabad raaciyo oo qofka hortaaganoo muwaadinka aho walaalkiisa ku baaciyo inta ku aadiyo ku baaciyo ku baaciyo kadibna inta riishada taabto ay xabaddii ka dhacdo oo qofkii ku naf waayo saas ku dhinto markii la xiro oo maxkamadda la keenana uu ku doodo kas igama ahayne waa iga fakatay xabadda lagaa yeeli maayo arrintaasi doodaasi waa dood malageedi galay dhimrinta iyo naxariista waxaa laga rabaa qofka markuu shaqada hayaa laga rabaa qofkaa muwaadin waay ha kule xadgudbin walaalkaa waaye ha dilin ilaali ma dishay waa ku fakata lagaa yeeli maayo saa ugu fakisaa lagugu fakihaa waxaa geysataa lagu geysaa macnaha saas waaye arrintaasi waxaan rabnaa inaa goosdambeedka lagu hayo warkaasi naado waaye hubkaaga ka adkaaw ha dilin walaalkaa naftiisa ilaali si naftaada loo ilaaliyo arrinta kale oo iidana muhiimkaa ah waxaa waaye qof dhallinyaro ah oo muwaadin ah waxbartay qaarkood waxbarteen oo intuu shaqo waayey mootadiisi inta soo qaatay raba inuu ku shaqaysto magaaladiisa mooto uga xamaasho rabo asagaa mashquulsan oo halgamaaye adiga ha dhibin marka aad adiga uu ku soo hor istaagane ha u baacin qoriga intaad qora u baaciso inaad xabad ku riddaaho wili madaxa ka madhisaa haddana aad tidhahdaan waa igaga fakato u moodin lagaa yeeli maayo arrintaas oo soo xihantay warnimayahu hubkiina ka adkaada hubkiina ka adkaada qoryaha laga adkaado waxaan rabnaa saraakiisha iyo sargaal xigeennada madax ka ah inay arintaasi u sheegaan inta maqan inta joogtana ay goosdambeedka ku qabsato arinta kale oo aadka muhiimka u ah waxaa waaye askariyaa wax dilay ama dhib geystaa fakaday xaajadeeda waa dhammaatay suuragal maaha sarkaalow sarkaal xigeenow askariyow qofka aad ku taqaanay inuu taagtaag yahay oo shacabka u dhimrinaynin oo kula shaqayhaaya soo sheeg ha lagaa dhaqan celiyey qofka aad ku og tahay inuu rabo haddee in lacag la siin waddada uxiraahayso ama maxaa la yidhaahdaa rababaadka la rabo soo sheeg ama cabsano dhaansan soo sheeg ninkaani shaqadan miilo qaban kara dheh waa qarisa mooho qofuu dila mooho dhibow geysta mooho waa fakada lagaa yeeli maayo arrintaas iyadana naado kale waayo inaa goosdambeedka lagu qabsadaa rabaa askariga saaxiibkaa ah markuu qalad galo waa inaa istaajisaa asaga xoog iyo xeelad waxaa ku istaaji karta ku istaajisaa oo qabataa oo tahdaa adiga ha bixin inta dad dishay tegi maysidii haddii kale asiga naftigiisa qofka meesha ku horaa waxaa lagu qaadaa askari ma qaldamee taliyihiisaa qaldamaa lagu qaadaa xeerkaasaa lagu qaadaa codkaasna gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida korneel xasan calinuur shuute wuxuu ka hadlayay arrinta ku saabsan askarta dadka shacabka ah sida bareerka ugu dila magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka iyo tillaabooyinka uga qorsheysan in maxkamaddu ay ka qaado weli kulankaas iyo go-aanada kasoo baxay intaana ka dhammaan waxaa ka hadlay taliyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay booliska soomaaliya sulub axmed firin firin wuxa uu sheegay in askarigii hadda kadib dil geysta qof shacaba dila inuusan booliska soomaaliya ka sii midxaan doonin waxaan idinka codsanayaa booliiska soomaaliyeed la ydinna farayaa muwaadinka badbaadadiisa inaan ka shaqayno ilaalintiisa inaan ka shaqayno sharaftiisa iyo naxariista aynu u hayno maaragtay inaynu ayaga ka midna inaan tusno ciidanka booliiska qori batuliya kuma qaban jirin ama roondo kuma qaban jirine budhadh iyo ul ul iyo katiinad iyo waxyaabo aan ka naxinaynin markuu arko qofka muwaadinkii askariga markuu arko uusan ka naxaynin ayuu wadan jiray oo shaqada lagu qaban jiray soo saas maa maydaan soo gaadhin baan umana duruufta kaliftay in qori lagu hubeeyo ciidanka booliiska oo ay shaqo ku qabtaan waad ogtihiin la idinkuma dhiibin marka muwaadinkii ka naxayay katiinadda iyo usha yaree madow ka naxayay qorigan inaad ku fiiqdaan laydinkuma dhiibin inaad kula faraku ciyaartaanna laydinkuma dhiibin waxaa laydinku dhiibay midka ayaga dilaaya ean u naxariisanayn inaad kaga ilaalisaan idinkuna aad cadowga iskaga ilaalisaan oo naftiina aad eh, maaragtay ku badbaadisaan warkaasi waa yahay soo maa waxaan ka shaqayn doonnaa inaan si kasta oon ku yarayn karno oon kula dagaalami karno wax keeni kara inuu askarigu uu xabad ku dhufto muwaadin soomaaliyeed inaan ka hor tagno on la dagaalanno waxaa kaloo aan ka shaqaynaynaa askariga xabad ku dhufta muwaadin soomaaliyeed oo dila inuusan ciidanka boliiskana ka midna sii ahaanin maxkamaddana waxaan ka codsanaynaa markaan gaadhsiinno ayaduna waajibaadkeeda inay ka qabsato meesii darane lala aadaya ha lala aado soo warcad maaha intaa waxaa dheer askarigu markuu falkaas uu ku dhacayo waxaan filayaa inuusan inta badan keligiis ahayn sargaal baa la jooga oo xukuma askar baa shaqada la haysa oo la joogta damiir inaynu u yeelanno oon u lahaanno falkan ninka ku kacay in uusan qabow inoo jiidin innaga kow muwaadin soomaaliyeed oon jecelnahay buu dilay labo wuxuu ku xadgudbayay eh, waajibaadkii iyo anshixii buliisnimo aynu lahayn buu ku xadgudbay saddex mas-uuliyadda sargaalka meesha jooga ee asaga madaxda ka eh, u ah ayuu ku xadgudub ku sameeyey waxaa laga rabaa marka sargaalka ama askariga u dhow markaas ee la jooga ama luka jabi ama isku duub meeshaa rabta la aad ninkaas hadduu baxsado mas-uuliyaddeeda adaa qaaday warkaasi waa cadiya soo maa hebel iyo hebel baa la socday oo bajaajka way igu soo orday oo xabad baan bash ka siiyey oo wuu cararay cid laga aqbalayaay ma jirto hadday hore u dhici jirtayna hadda ma dhacayso kaamana xiniyo badna adiguu ku dilay walaalkaabuu dilay wuu kugu xadgudbay qabo yoosan kaa baxsan hadduu kaa baxsado waan la socday oo uu iga baxsaday lagaama yeelaayo warkaasi waa soo war cadma taliyaha ninka meesha ka ah saraakiisha fadhiyada xukunta ama sargaalkaa soo diray askarigaa soo diray shaqada u soo diray ama shaqadaba ku jiray oo markaa goobta jooga mas-uuliyadda asaga qaaday warkaasi soo war cad maaha maamaadii maxay ahayd ciidanka askartu ma xumaatee sargaalkiisa xumaada sooma ahayn saraakiisha ayaanu annagu ka rabnaa la xisaabtanka dhabtaa ciidanka ay madaxda u yihiin soo warkaasi war cad soomaa marka uu madaxa xabadda kaga dhufanayo waxaa ooga fudud taayarka yaree wareegaya ee bajaajka ku soo ordaysa lugta inuu kaga dhufto soo ma awoodo hadda madaxii oo yar buu la helay taa yar weyn sababtuu la heli waaye maxayt codkaasna waa taliyaha booliska soomaaliya sulub axmed firin wuxuu ka hadlayay dhibaatada ka dhalata askarta dadka shacabka magaalada muqdisho iskaga dilay guud ahaanba dalka barnaamijka dhegeysanaysaan saaxiib yaal waa kulanka kenen ciidankan cabdibilaha saran oo xabadaha ridaya niyu maxay yihiin waa barbaarta bajaajka eryata niyahu waa yaabee bajaajka maxaa lagu arkay bajaajka baagamuudadii ayay yaraysay bulshadiina waa u danaysay bielkina suuqay ka bixday waa gartay tagaasiladii ay suuqa ka saareen ayaa xafiisyadii u fariisatay maalin kastana lacag joogta ah ayay ku qoreen miya waaba shaqee ama ha shaqayn maalaan garan waxa bajaajka barbaarta daba dhigay biilkaa ka galay waxaa la socotaan saaxiibyaal weli barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan haddii aan kusii soconno markaana xaaladda waddanka turkiga dowladda waddanka turkiga ayaa weli ku hoolan gurmashada dad dhibaata kasoo gaartay oo dadka dhibaatada ay kasoo gaartay dhulgararadiisi eegay ee dalkaasi ku dhuftay dadaalo caalami ah ayaa socda gudaha wadanka turkigana gurmad xoogle ayaa ka socda waxaa sidoo kale gurmadkan uu ka socdaa wadanka syria oo dirsa yihiin dowladda turkiga waxay sheegtay in dhulgariirkaas ay ku dhinteen in ka badan shan kun oo qof kooxaha gurmadku dad badan ayay badbaadiyeen saacadihii ugu dambeeyey dad badan ayaana weli kasoo hadlaya baa laleeyahay guryaha dumay hoostooda cayaaryahama cayaaryahan ayaa kamida baa oo kamid dadka laga soo badbaadiyey oo magaciisa lagu sheegay inuu yahay wuxuu dhashay waddanka ghana waxaa laleedahay magaciisa kristana atso koox ka dhisan wadankaasi turkiga oo hadsbor leehdo ayuu ciyaarayay turkiga maxaan ka naqaanaa waa xubintan wax ka bara wadamada caalamka ee toddobaadkan And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba joogtaan kuna soo dhawaada xubinteena wax ka bara wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan rediyo kulmiye toddobaadkana dhegaystayaal waxaan ku eegi doonaa waayaha dalka turkiga dalka turkiga oon maanta ka hadlayno waxaa la yidhaahdaa jamhuuriyadda dadka ee turkiga dalkan baaxad ahaan waxauu ka mid yahay dalalka dunida ugu waaweyn waxaana juquraafi ahaan ku yaala laba qaaradood oo kale ah aasiya iyo yurub turkigu wuxuu xuduudhuleed la leeyahay ilaa sideed waddan oo ku kala yaala yurub iyo aasiya waxaana ka mid ah griiga bulgeriya gorgiya armeniya azarbajaan iiraan ciraaq iyo suuriya sidoo kale dalkan waxaa mara badaha mediteraneanka badda madow iyo bada kale caasimadda dalka waxaa layidhahdaa ankara magaalada ugu weyn ugu dhaqaalaha badanna waa istanbul tiro dadka turkiyiintana waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad shan toddobaatan milyan oo qof ruuc ka mid ah dadkaasna waxay ku nool yihiin magaalooyinka iyo tuulooyinka caasimadda ka baxsan luuqadda rasmiga ah ee dalkan waxaa la layidhahdaa turkish waxaana la sheegaa in dadka waddankaasi toddobaatan ilaa siddeetan boqolkiiba ay yihiin turkiyiin dhalada dalkan oo xaalada maamuloo kala duwan soo maray waxyaabaha lagu xasuusta waxaa ka mid a ah boqortooyadii cusmaaniyiinta oo dalal badan oo dunida ah maamushay bartamihii qarnigii afar iyo tobnaad waxaana boqortooyadaasi ay gaartay yurub ilaa afrika hase ahaatee dalkan inuu jamhuuriyad madax bannaan yahay waxaa lagu dhawaaqay sagaaliyo labaatankii oktoobar sannadkii kunsagaaboqoiyosaddexiyolabaatanki waxaana talada waddankaasi qabsaday sargaalkii mustafa kamaal ataturki oo ah shaqsi si weyn waddankaasi looga sharfo calanka waddankaana ka sheekaynaya turkiga midabkiisu waa casaan ama gaduud dhexdana ku leh xidig midabkoodu caddaan yahay lacagta waddankan laga isticmaalo waxaa layidhahdaa turkish liira gaadiidkun waxay isku dhaafaan dhanka midige baaxad ahaan waa dal weyn waxaana uu ka kooban yahay kow iyo gobol iyo saddex boqol iyo degmo dalkan wuxuu hadda xubin ka yahay golaha guud ee qaramada midoobay golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ururka shirweynaha islaamka gaashaanbuurta naato iyo golaha midowga yurub waana dal u dhisa hab dimuqraadi ah oo lasoo doorto madaxa dalka sida xildhibaanada iyo madaxweynahaba xildhibaanada baarlamaanka dalka turkiga waxay tirahaan gaarayaan shan boqol iyo konton mudane oo afartii sanaba mar lasoo doorto waxyaabaha laga qoro waxaa ka mida ee ay ka diyaariyaan hay-adaha xuquuqda aadanaha waxaa ka mid a in dalkan uu safka hore uga jiro dalalka ay ka dhacaan xadgudubyada bini'aadnimada ka dhanka ah sanadkan labada kun toddobiyo adda u dooda xuquuqda wariyaasha waxa ay sheegtay in dalkaasi lagu xirxiray kow wariye oo warbaahin kala duwan u shaqaynayey markii uu dalkaasi ka dhacay afgembigii dhicisoobay sanadkii labada kun lix waxaa xabsiyada la dhigay kumanaan ruux halka kumanaan kalena shaqooyinkii dowladda u hayeen laga eriyey dhanka ciidamada markaanu eegnana wuxuu ka mid yahay turkigu wadamada ugu askarta badan dunidan waana dalka labaad ee ciidamada ugu badan ay ku jiraan ururka gaashaanbuurta nato dhanka dhaqaalaha haddaanu eegnana dalkan waxa uu dunida ka yahay dalka saddex tobanaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan waxaana dhaqaalaha ugu badan uu ka helaa dhoofinta iyo dejinta badeecadaha dalkan turkiga ee aan waayihiisa ka hadlayno waxaa ku yaala warshado iyo shirkado tiro badan oo gaadiidka iyo alaba farsameeya duniduna wuxuu ka yahay dalka afariyo tobnaad ee ugu shirkadaha badan turkiga waxaa ku yaala sagaashan iyo siddeed garoon diyaaradeed oo labaiyo labaatan ka mid ah ay caalami yihiin waxaana garoonka diyaaradaha ee caasimadda ku yaala ee taturki layidhaahdo uu noqday sanadkii labada kun shan garoonka kow iyo tobnaad ee dunida ugu mashquulka badan diyaaradaha turkish airline waxaa loo aqoonsaday shirkadda ugu diyaaradaha wanaagsan yurub oo dhan waxaana abaalmarintaasi haysatay muddo shan sano oo xidhiira ah, waxaana ay safaro ku tagtaa boqol iyo oo dunida ah oo wadankeena soomaaliyana ka mid yahay xagga diimaha haddii aan eegnana islaamka ayaa ah diinta ugu badan ee ay dadka ugu badan haystaan waxaana bulshada wadankaasi ay ka yihiin boqolkiiba dumarku inay xijaab xirtaan ayaa horey mamnuuc uga ahayd xarumaha waxbarashada iyo shaqada waxaase xanibaadaasi laga qaaday sanadkii labada kun kow iyo tobankii markaasoo dowladda xisbiga a k baarti uu talada wadankaasi qabsaday magaalada istanbul waxaa ku yaala mid ka mida ah masaajidada dunidan ugu faca weyn waxaana loo yaqaanaa masjidka buluuga taarikhyahanadu waxa ay sheegaan in masjidkani la dhisay intii u dhexaysay sannadihii kii ilaa iyo kunsagaaboqoyotobankii waxaana dhisay amiirkii beershi ee xilligaasi oo la oran jiray suldaan axmedkii koowaad dhaqanka markaannu eegnana dadka turkiyiinta ah way kala dhaqan duwan yihiin waxaana jira dhaqanno soo jireena ah oo wadankaasi dadka ku nool leeyihiin cunadana dadka turkiga waxaa aad looga cunaa raashinka xalaasha ah waxaana ka mid ah rootiga kabaabka qudaarta shaaha iyo kafeega oo qaramada midoobay u aqoonsan tahay bunka ugu wanaagsan dunida xagga dhaqanka meel sarena kaga jira sida ay qortay hay-adda yunesko dhanka cayaaraha haddaanu eegnana dalkan waxaa aad looga xiseeya kubadda cagta waxaana dalkaasi ka jira kooxo kubadda cagta ah oo aad u tiro badan horyaal gooniya ayayna leeyihiin xulka kubadda cagta ee dalka turkiga inkastoo weligii koob adduun u qaadin haddana heer wanaagsan ayuu ka gaaray tusaale sannadkii labada kun iyo cayaarihii koobka adduunka cayaartooyda turkiga waxa ay galeen kaalinta saddexaad sideediina kooxda kubadda cagta ee turkiga waxay heerka afardhamaadka ka gaareen cayaaraha yurub ee yuurooga kooxda kubadda cagta galastray oo ka mid a ah kooxaha heerka koowaad ee turkiga ka dhisanna waxay ku guulaysatay koobabka uefa kaab iyo uefa suber kaab sannadku markuu ahaa labada kun cayaaro kale oo ay ka mid yihiin baaskitka orodada tenniska fardafuulka iyo dabaasha ayaa aad looga xiiseeya dalkaasi cayaartooydoodana guulo iyo bilado badan ayay ka haystaan warbaahinta haddii aan sida ay baahisay wasaaradda warfaafinta turkiga sanadkii labada kun waxay diwaan gelisay laba boqol iyo toddobiyo sagaashan telefishin iyo kun iyo boqol idaacadood oo dalkaasi ka shaqaynayay dhanka filmadana waxaa aad dunidan looga daawadaa filimada ay soo saaraan shirkadaha filimada dalkaasi ee taxanaha ah meelaha laga fiirsada filmaantaasna soomaaliya ayaa ka mid a ah.

magacaan fanaanada marya mursal ciise ee heesteeda kuwa midana abto barnaamijkeena kulanka keenan ay qayb ka tahay markan saaxiib yael waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa maalin isniina ah taariikhduna waa toddobada bisha februari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta soddon iyo sideedaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol labaatan iyo toddoba cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan itoobiya ayaa kusoo duushay mar kale xadka soomaaliya maanta oo kalena sanadkii labada kun afar iyo tobankii meydka allaha u naxariistay cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya soo noqday intii u dhexaysay sannadihii kun sagaal boqol ilaa iyo kun sagaal ayaa lagu aasay qabuuro ku yaala deegaanka ceel carfiid ee ku yaala inta u dhexaysa muqdisho iyo degmada balcad maanta oo kale sanadkii labada kun lix tobankii laba qof oo ka mid ahaa shaqaalaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa loo xiray qaraxii sanadkaasi ka dhacay diyaaradda daalo maanta oo kalena sanadka markuu ahaa kun laba soddon iyo sideedii maangooliyiintii hubaysnaa ayaa gebi ahaan gubay magaalada faladamiir ee ku taala dalka ruushka maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol afartan labadii amiirkii xilligaasi ka talinaya magaalada raas caluula ayaa jibiyey ciidamo uu watay dagaal oogii itoobiyaan ahaa oo lagu magacaabi jiray wuube xeele maryam maanta oo kale sannadii kun sagaal tobankii dagaal khasaaro badan dhaliyey ayaa ciidamadii turkiga iyo kuwii bulgeriya ku dhex gacanka geliboli la yidhaahdo ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun jarmalka ayaa weerar rogaal celis ahaa ku qaaday magaalada anisiyo ee ku taala dalka talyaaniga guud ahaana waayaga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka barnaamijka kulanka k n n aadan aad mahadsan tahay xubinteenii maantaoo kale maxaadarada ka dhacay ayayna la socodsiinaysay shaqo la-aanta dhallinyarada haysta ayaa ku kalafaysa baa laleeyahay inay ku biiraan kooxaha hubaysan ee xagjirka ah qaaradda afrika sida ay sheegtay ama lagu sheegay warbixin cusub ee soo saartay hay-adda ee qaramada midoobey dhinaca horumarinta u qaabilsan waxaanay sheegaysaa hay in wadamo ku yaala bariga iyo bartamaha iyo xataa waqooyiga qaaradda afrika in eh, ay ugu biiraan kooxaha xagjirka ah ama argagixisada loo yaqaano sababo la xira dhinaca dhaqaalaha saadaashaas ayayna warbixintu ku sheegtay in shan iyo labaatan u dagaalama kooxahan ay dhaqaala doorteen waxaad aragtay ururin laga sameeyey in ka badan laba qof oo ku kala sugnaa wadamada burkina faso cameroon jamhuuriyadda jacad maali niger nigeria soomaaliya iyo suudaan sida ay u n sheegtay markan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay war kalamaanay haddii dayaxii la tegey haddii dadku horay u maray darbaa la jabiyey la isku dilayo wixii duqoobay miyaan la day war waxaad ka tagtay haddii dayaxii la tegey haddii dadku horay u maray maan dadaalno oonku dayanno maan dadaalno oonku dayanno dunidii way naga tagtee guuri jiray haddii dayaxii la tegey haddii dadku hore u maray inaan dadaalno oo ku dayano wehay dadkii baan nala kasayn aryaadhaha nabad allaha keeno soomaalidana allaha garansiiya inaan dagaal faa'iido lahayn samigay cabdulla waxa uu yidhi how dagaalama duugaashaade debka biya lagu dansha dagaalama duugaashaade debka biy war cabdilla waxaa kaloo la yidhi dalka nabad in loo wada degiya daawadaa wacan dowladnimo la wada leeyahoo daacadaa wacan damac waalan waa wixii nahoday dayrihii hore maatada dagaalka uga tura nolosha doonaysa warhadha kalamaanay abwangeesoo cabdicagayaraata kor wuxuu yidhi dabka baxaya daaraha gubtiya dagaalka qayqaamay ragga duurka lagu laayay iyo dumarka oo yaay dab inaan la kala qaadan baa loo dan leeyahay docda naga bannaan maalintan xaylad diridhayn muslim wou dareen gaalna waa darajadii ducadiisii ah. tan waxaan awoodnaana waa inaan ducaynaaye allow ah. kala dabyaase islaam diriray weeyaan dawoy dawa caafimaadey ah. darman qurux laguma riimaay darinka naftayda kiciyay warinan miyidhkaagu joogin sidaad dabka u shidaysaan ka arkaaye dagaal nabad baa ka roon warnamiyo weliba leeray bushukulal baahaa ka roon baahana dherigaa ka roon bilaayina nebada ka roona nebadaanaas la nuugale nebadaanaas la nuuga gogole war waxaa kaloo la yidhi naartiyo jinnada eebbahay midaba waa nuuce nabadiyo colaadduna macnaha ugu noqonaya kalamaaney waxa uu yidhi waxaan xasuustaa geerida hooyaday aabba wuxuu u socday dagaalbeeleed hooyana aad ayay u xanuunsanayd subaxii uu baxayay hooye waxay ku tidhi maxamedow ha iga tegin aad baan u xanuunsanaho waad ii jeeddaa wax biyo isiinaayana ma lahan wiilkeena yarna cid ogaanaysa ma leh aabbana wuxuu ku jawaabay maya ka maharaya qabiilkayga oo duullahan ah adiga iyo wiilka allah idiin garab galo saddex beri ayaan kor fadhiyey hooyaday oo dhimatay mana kala ogayn inay nooshahay iyo inay geeriyootay midna sababtoo ah hooye waxay ka dhalatay qoyska aabbahay ku duulaayey sidaasi awgeedna meesha aan deganin way ka hayb soconneed oo ma jirin cid soo booqatay xanuunkeeda dhowr beri kadibna tuuladii waxaa la keenay aabbahay meydkiisa war labadaba allah u naxariista wiilka rajaga iyo agoonka noqdana allaha koriye dagaal sokeeye wax kaloo laga macaashoon intaas ahayn anigu ma ogi kugu dhimeyey ka dhimay dhankastaba waa ani war waxaan kaloon maqli jiray dhudhunkaadi goysa u dhantaalankaage labadeennu dhuuniyo moqor baan ka dhiiganne waar waxaad ka tagtay dhaandhaan haddaanahay adna dhoohanaa tahay dhaandhaan haddaad tahay adna dhoohanaan aryadhaha waxaad dhammaantiin ka tagteen dhulkan kala fogaadiyo labadeena kala dheer yeesu soo dhoweeya abdulow adiin waliba ku tabtay dhulka qodaa hoos udhaadha'a aynu dheragne war adna ka tagtay waa shay macaanee cuna malaa'iga war inta aan koolkaan ku xasuustae waxaan maqli jiray qabyaalada waa lagu culuba qabyaalada waa lagu u curyaama weeye baaso waaba cadow la necab war waxaan anna maqli jiray ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu waalaaba aan isqaadan karinon weligood isqabaanay warkalgacalo waxaad ka tagtay waqori dabliya gaaso haddii aan la kala qarin iyaga iyaga isqarxinaye arya adiguna waxaad ka tagta intaad ka qabataa way midnimada quweeyo war anugu walaalaa isdilaya waxaan dhihilaa ehel wada dhashiyo dad walaalaa tihin iska dhiga war maaha oo wax wada qabsada wax wadaa qabsada iska dhiiga war maaha oo wax wadaa qabsada warkalamaanay war ma haysiine ma ruushkaa soo farageliyey dagaalkii laascaanood ma maraykan baa ka daba yimi war majidaadkii baa la xidhay xalay kadiba war ma cid soo dalxiistiya wafdi soo dagaa jira wargooyin ma sharcigii hay-adda nabasugidda baarlamaanku baasgareeya shabaab cambaareeyey war cid kastoo wax ambaaraynaysa haddaa aragtiin tabar baa warrun sheegtay mar bay afgobaadsi tahay waan ku daba jirnaa haddaad maqashidna xog la'aan baa sababtay ama waan loo socan war ma haysiine golaha wasiiradu waxay ansixiyeen heshiis militari oo imaaraadka lala galay kii somalilan ay la galeen siduu ka leeyahay in adeero maxaa ku qornaa war waxba leydinma sheegi kara dad falanna waa tihiin ayaantan reer laasaxaanood waxay dhahayeen dowladda dhexe mowqifkeeda ha caddayso war madaxweynuhu mar hore mowqifkiisa caddeeyey wuxuuna yidhi soomaalidu hal cadow ay leedahay waana shabaab meel dhexoo la istaagana ma jirto war ama waad nala jirtaa ama waad naga jirtaayo cad weeyaan war wallaweynay qaranka somalilan hinhinnidiinama aqbalaye kii naga jiraan ka jirnaa kii nala jiraan la jirnaa war yaa kala arkay war ma idinka aamusnaa war naga dhegaysta mowqafka dowladda wasiirka arrimaha gudaha u hadlayna wuxuu yidhi mowqafka dowladda soomaaliya waa cad yahay waana in la ilaaliyo midnimada soomaaliya waxaana taageeraynaa oo soo dhowaynaynaa go'aanka shacabka laascaanood waxaana ku talinaynaa dagaalkaas in lagu dhammeeyo wadahadal iyo safgarad waxaana aqoonsannahay ehel walaala oo aan ishurayn inay yihiin labada dhinac dagaalkaas inuu sii socdo ama dagaal awood lagu raadiyana waa ka digaynaa war wasiiraad ka hadlaysaa madaxweynaha hadlaya wuxuu yidhi aad ayaan uga xun nahay dagaalka ka dhacay laascaanood waana dagaal siyaasadeed siyaasadana qoray laguma xalliye wadahadal baa lagu xalliyaa sababtoo ah ciddaad kala aragti duwan tihiin xabad isku fahmi maysaan laakiin wadahadalkaa la ysku fahmaa war madaxweyne xasan sheekh kalmad xaqiiqaayo qofkii waxgarta damqaysuu yidhi waxayna ahayd shaki igagama jiro ehelka dagaalamaya inay heshiin doonaan marka hadhow marku dadamaado halkaan heshiin lahayn oo xabaalo korkood xabadka isku gelin lahayn hadda inta goorgoortahayoy dadku nool yihiin aan heshiinna walaalayaal aan iswe heshanno aan waad ajirno miyau yidhi laba aabba wada dhalay iyo ehel walaala arintii timaadana isla kaashanayo warnamiyo weliba leeray walaal dagaalami hool yaraayaan waan hool badyaayaan marka weli kale erfaday qaatay baa dabadood laqabaydabadood la qabay war madaxweynuhu arrinta sool keliya kama hadlina macadnugaal buu ka hadlay wuxuu yidhi ma twitarku ku soo qoray wuxuu yidhi odayaasha dhaqanka iyo madaxda puntland <laughs> waxaan ka codsanayaa inay xalliyaan shaqaaqooyinka ka jira garowe dadkana waa in loogu taliyaa sida ay raalli ku yihiin war kalemaanay waxaa kaloo la yidhi carya ciilma fiicniyo bulshoy camal la kaydshaay carun layska daadshay dhashaa ciifada honeede ceebna kama baxaan duul colaadu caadadood tahay cad walaalkii ruuxii jaraa waa u cidloon yahay caanadaasay dabadoodu waa caymo uun qabo e iscafiya cashiiraatihiin odaa carruurtiis warnimanyahow waxaan la yaabanahay shaqaaqooyinka socda ma-shabaab baa loogu danaynayaa horta adinkuna haddaad dowladda federaalka tihiin shabaab bay idinkaga dhigta war wasiirka amniga kenya wuxuu yidhi soomaaliya shabaabkii ka soo yaacay baa raba kenya inay soo galaan waxaana diyaar u nahay inaan koor tagno qaar badanna waan fashilinay oo shirqoolkoodii waan qabannay soomaaliyana waan ku faraxsannahay sida ay u ceyriyeen waana ku garab istaagaynaa weliba kolay carabta walwalka ugu badan haaya cashada waayo aniguba haddaan shidaal haysta wax kale kama fakareen war soomaalilan meelbinaanga wa shidaalka halnibad lahaayana isku duugayna naw waar maxaa kaa galay adiga fargelin shisheeye miya waar waynu sarxinaynaa aryaadhaha soomaalidu iyadaa masiibada raadsi raadsihayso cidu kama celi kartee midaan aadan sababinaa ka dhacday waddanka turkiga dhulkiyaana la gariiraa la yiri gobol arda soomaaliyeed jaamacad ka dhigatowna ka dhaca la layidhi aan magaciisa ma aqaane hadda muslimkii ku dhinta allah u naxariiso kuwii ku dhaawacmana allah u boogadhayo dhallinyaradii soomaaliyeedna allaha soo sahlo war dhulgariirka waxaa la yidhi ilaa suuriya wisaystaa ilaa giriigana waa laga dareemaa la yidhi tirada dhimashadoo la aaminsanya inay labaatan kun gaarayso hadda lix kuna la xaqiijiyaa la yidhi hadda soomaalida xabadda iyo fidnada daaya laga waayey waana waa ugu filan tahay in daqiiqad ilaahay wada rogi karo war madaxweynaha turkiga erdogan oo ilmaynaya wuxuu ku dhawaaqay saddex bilood oo xaalad degdega war kalamaanay soomaalidu hadday wax garato dhulgariirka turkiga ka dhacay dadadkii ku soo rogmaday bakistaan waa tusaale cad waano iyo cabriqaadashana waa ku filan tahay waana muslimiin aan dhiiggooda bannaysan waxa waxaasi ku dhacayaan marka ilaahay waa noo dulqaatay hal la joogo war arrimaha adduunka ka socda markaan arkay soomaalida waxaan dhihi lahaa wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiya culimada waa hagaag xubintay kalamaan dhegeysateen barnaamijkana kulanka keenan ayayna u dambeysaa waan u mahadnaqayaa saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka taban diyaaranaya farsamo iyo dadkana dhegaysanayaba waxaan kaga tegayaa codka macaan fanaanada xaliimo muuse milaano ilaahay u naxariistee soo adiga maahayn